الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد الفصل الثاني waxaanu gelaynaa cutubka labaad oo min siirati اlmustafa radia allahu canhu siiraة اlmustafa salى allahu عalayh wasalam wa saxbihi اlkiraam radia allahu canhum ardaahum waxaa walaahi alxamd aanu shalay soo khatinnay cutubkii koowaad oo isagu si aad iyo aad u faahfaahsan u qaadaa dhigay marxaladii makiga ahayd intii maka la joogay iyo xaaladihii iyo heerarkii kala duunaa ay dacwaduna ay soo martay wuxuu arrinku ahaadaba waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qadaray in laga soo qaxay lagana soo hijrooday dhulkii amaba deegaankii maka kadib markii maka ay u suubanaan weyday inay noqoto arda ilaahay subxaana wa tacaala lagu caabudo darsigii ugu dambeeyey shalay wuxuu ahaa farxaddii iyo reynrayntii ay muujiyeen nimankii ahlu madiina wa ahlu yathrib kadib markii uu soo galay rasuulka sala allahu alayh wasalam isaga iyo saaxibuh saaxibuhu fi اطariiq saaxibuhu fi اddacwa saaxibuhu fi اlgaar abu bakr radia allahu canhu marxalo cusub ayaa bilaabanaysa nolol cusub oo adagna waa ay tahay waxaan shalay isla soo meel dhignay in saxaabatu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam ay aad iyo aad ugu adkayd noloshan cusub inay markaa la falgalaan hadday noqon lahayd xagga deegaanka hadday noqon lahayd xagga nafsiga hadday noqon lahayd dadka la qabsigooda waa nin maalkiisii iyo hanti intuu lahaa intuu wax soo tabcay intii ilaahay subxaana wa tacaala nolol uu siiyey gadaal kaga tegey dibna aanu ugu laaban karin waxaa laga soo saaray axabu biqaaci illaahi lahu meeshuu ilaahay subxaana wa tacaala yacni meesha uu ugu jecel yahay baa laga soo saaray dhul uu shalay isaga iyo dadka uu ka soo jeedo ay markaa degan yihiin baa laga soo saaray waad garan kartaa dhibaatada marka ay leedahay taana waxaa dareemi kara qof kasta oo situation eh, qax ama hijro uu ku yimid meesha uu deganaana ka soo tegay ayaa dareemi kara dhibtu marka ay leedahay waxaan rabnaa intaynan gudagelin marxaladan cusub ee ah alxayaa fi lmadina munawara inaan iyadoo dhan u qaybinno in ay noqonayso saddex marxaladood baanu ka hadli doonnaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala yidhaahdo oo aan isleeyahay siiradaba iyada kusoo gabagaboobi doontaa marxalada koowaad ee almadiina munawara ay la kowsadeen saxaabata rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam iyo nebiga sala allahu aleyh wasalam waa marxalo iyadoo dhanba qalaaqil iyo mashaakil iyo fitan hadday noqon lahayd mid iyadoo daakhilka ka timaada iyo mid iyadoo khaarijiga ka timaada marxala xaaladeedu aanay sahlanayn bay la kulmayaan maxaa yeelay si meeshii loo dego waa in wax alla wixii ashwaaga iyo qadxa ah wax alla wixii meeshan ku xooman waa in markaa waddada laga leexiyo si meesha ay u noqoto meel markaa si sahlan saanta loo markaa loo dhigi karo marxaladan way socon doontaa ilaa laga gaara sanadka lixaad ee lagu beegnaan doono heshiiskii la magac sulxu sulxulxudaybiya ee isagu dhacay bishii dulqicda sanadkii lixaad ee hijrada marxalabaad baan geli doonaa haddii ilahi subxaana wa tacala yara lagu magacaabo marxalat alhudna in heshiis lala saxiixdo dadkii marka iyagu zacaamada hayay ee wathaniyiinta ahaa marxaladan waxay socoto toban sanay socon doontaa kadib waxaa la gaari doonaa waxaan ula jeedaa way socon doontaa ilaa laga gaara marxaladii fatxu maka laba sano kadib fatxu maka ayaa marka iman doonta biidn illahi subxaana wa tacaala makaa la furan doonaa waa sanadka sideedaad baan ula jeedaa oo markaa ku beegnaan doona biramadaان ma aragtay sanadka sideedaad hijrada waana marxalada rasuulka sal alla alay slam dhambaallo kala duwan iyo baaq diineed uu u fidinaya dhammaan boqorada markaa adduunyada markaa ku kala nool isagoo dhammaan ugu yeeri oo leh diinta islaamka markaa kaaleya waa marxaladii xiwaarka iyo wadahadalka iyo lala hadli lahaa dadkaana muslimiinta ahayn marxalad saddexaad baa ku beegnaan doonta insha allah subxana wa tacala lagu magacaabo markii dadkao dhanba diinka ilahay ay soo galeen waa meesha aayaddu ay leedahay ida jaءa nasr اllahi wاlfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaajan koox koox iyadoo loo socda ayaa diinta marka lasoo geli doonaa marxalada waa marxalada marka wufuud fara badan ayaa iscirbin doonta oo u iman doonta nebiga sala allahu calayh wasalam marxaladan way soconaysaa ilaa laga gaaro sanadka kow iyo tobnaad ee hijrada ay ku beegaan rabiic alawal saddexdaa marxaladoodba kadibna dawafaadka rasuulka sal alla alay wasalam iyo geeridiisa ayaa marka kusoo xigta arrinka labaad ee baraarujinta mudan wuxuu yahay intaan la gudagelin marxaladan iyada waxaan u baahannahay inaan fahamno dimuqraafiyada ama dadka meesha degan kow waxa ay yihiin geographically almadina almunawara siday u samaysan tahay arrinka saddexaad ee social politicalka meesha ka abuuran iyo wax alla wixii markaa iyo geopoliticalka meesha ka jira intaba in la fahmay marka u baahanta saa darteed darsiga ugu horreeya waxaan kaga hadli doonaa in sha allah subxaana wa tacaala alrasuulu sala allahu calayhi wasalam fi lmadiina nebi maxamed madiino marka joogaa waxaan ka hadlaynaa khasaa'is اlmujtamaci اlmadani mujtamaca ama bulshada almadiina munawara ku nool waxyaabahay la gaar tahay wa tandiimaatuhu اlأulaa nidaamyadii hore u jiray iyo wa ijlaa'u lyahuudi yahuudda meesha laga qixin doono laga rari doono maraaxiishaas bay marka mashaa'iskan ka doon subxana wa tacaala khasaa'is اlmujtamaci almadani wa tandiimaatuhu اlأulaa waxyaabaha bulshada madiina degan ay la gaar ahayd iyo nidaamyadii hore markaa ugu jiray waxaan rabnaa marka inaan ka hadalna almujtamacu almadaniyu qabla alhijra bulshadii madiina deganayd intaanay hijrada aanay dhicin ka hor meeshan bulsho waxaa deganaa carab baa deganayd yahuud baad deganayd dhulkayaa ku soo horeeyey iyo meelihii istraatiijiga ah degay nimankan carabta asal ahaan halkee bay ka yimideen meeshay ku dhasheen yahuuddan ma meeshay lahaayeen oo halkee bay ka soo qaxeen inta waxaan u baahnaa marka inaan fahamno sida loo kala deganaa iyo wax alla wixii isgaashaan buuraysiiyey iyo xilfi meesha ka jiray oo run ahaantii muhiim u ah haddii khudwadanna aan la fahmin ay adkaanaysa inaan fahamno nolosha kale markaa iyadu markaa la raacaysa biidn illah yarib almadina munawara magacyo fara badan bay leedahay yasrib almadina almunawara alطiba aljaabira almajbuura intuba magacyada madiina munawara ay leedahay magaca marka yathrib waa magaca qadiimka ah qur-aankana uu sheegay fi suurati اlaxzaab yaa ahla yathriba laa muqaama lakum farjicuu qur-aanka u tilmaama yathrib kelmaduna maxay tahay wa huwa alsmu alqadiimu lilmadinati اlmunawara waa magac horay u jiray oo qadiim ah, oo almadina munawara magacaasaa loo yiqin magacyadan oo dambe oo dhan gadaal bay marka ka yimaadeen xitaa haddaad dib ugu laabatay suugaantii hore oo waqtigii jaahiliyada pre islamic era intuu islaamka aanu iman iyo bacda wusuuli اlislaam wax alla wixii suugaana iyo gabayo ee geeraara iyo wax alla wixii la tixay oo la diiwaan geliyay intuba kelmadda ugu weyn ee iyado aad moodid inay tahay highlighted ee ugu muuqataa yathrib wey nin walba wuxuu ku sheegaya gabaygiisa yathrib waaxatun khasbaة الturbati kahiiru اlmiyaahi kahiiraة اlmiyaahi tuxiiط biha alxaraat min jihatiha alأrبع وأهمha xaraة waaqi min الsharq وxaraة alwabrati fi اlغarb waa qeyb dhulkeedu amaba khasibat turba ciiddeedu ay tahay ciid u suubata in wax lagu beero fertile leh aadna u biyo badan madiina waxaa afarta jiha waxaa ka kale xiga afar xaraad xara waxaa lagu magacaabaa dhulka dhagxaanta leh ciiddiisuna aad iyo aad u madowdahay dhagxaantuna aad aad u madoob yihiin oo almadiina munawara markaad geesaha uga baxdeed waad arkaysaa afar xaraad baa mudiina markaa ayaa ku hareeraysan wa ahamuhaa xaratu waaqim min asharq waxaana ugu muhiimsan xarada la magac baxday waaqim ee xagga bari markaa ka xigta wa xaratu alwabra fi algarb iyo xarada la magac baxday alwabra oo xagga galbeedka markaa ka xigta wa xaratu waaqim aktharu khusuubatan wa cumraanan xaradaa waaqi marka la aado xagga bariga marka la aado taa ayaa marka markii dhul beereed ahaan iyadaa marka munaasab ku ah iyadaana aad iyo aad uga camiran min xarati wabra wabra iyadaa marka ka camiranaan badan wa yaqacu jabalu uxudin shimaalaha buurta uxud lamagacaabo lagu magacaabo oo dagaalkan uu ka dhici doono agteeda waxaa buurtaa ay ku taal marka waqooyiga almadiina munawara wa jabalu ciirin fi junuubiha alharbiy jabalka la magac baxa ceyrna waxa uu ku yaalaa koonfur galbeed almadina munawara wa taqacu fiiha ciddat widyaan togag tiro badanna ay ku yaalaan ashharuhaa waxaana ugu caansan dii badxaan toga lagu magacaabo dii badxaan ayaa ugu caansan waa mudayniib wa mahzuur waalciqiiq wa hiya munxadiraة min aljunuubi ila الshimaal waxayna kasoo biyo shubmaysaa xagga koonfurta ilaa i waqooyiga xayثu taltaqi cinda mujtamici اlasyali min roma meeshaabaa marka waxaa isugu imanaya wax alla wixii daadada meesha marka kala yimid waxaan rabaa inaad suuradaysataan sharqiga bari iyo galbeed bari waxaa tirada xarat waaqim galbeedkana waxaa tirada xarat alwabra haddana dhan kale usoo wareeg shimaalka waxaa tirahdaa waqooyiga waxaa yaal ama wa ku yaal buurtii lagu magacaabay hadda aan tilmaamayna buurtii baa ku taalo jabal uxud E, waqooyi amaba koonfur galbeedna waxaa ku yaal jabal ciir afartaa waxaa u dhexeeya marka intaasoo togogo ciidda ka badan oo ay ka mid yihiin e, mudayniib ay ka mid yihiin mahzuur ay ka mid yihiin cuqayq waadiyadan marka fahamkoodu aad bay muhiim u yihiin khaasatan marka axaadiida nabiga sal alla alay slam la aqrinayo ee laleeyahy nebiga sal alla alay slam wuxuu socdaal ahaaba togaabuu marka uu ku degay meeshaasuu ku tukaday intuu marka ahamiyadooda marka leeyihiin wuxuu leeyahy marka waqad warada ismu yathrib fi اlkitaabaati almuciiniyati bima yadulu cala qidamiha walakin macluumaatuna can taariikhiha aladi yasbiqu اlislaama qaliilaة ومتشتتة وتبدو أكثر وضوحا كلما اقتربna من الفترة الإسلامية magaca yathrib leeyahay inuu qadiim yahay waxaa muujinaya kutubtii hore buu ku soo arooraba laakiin macluumaadka aan ka hayno almadina almunawara ama yathrib macluumaadku aad bay u yarta waana macluumaad kala tagtagsan in allaahuma in la dul istaago kutubtii marka suugaanta ahayd ama la dul istaago pre islamic history islaamka intuusan iimaan ka hor kutubta in la dul istaaga mooyaane way adag tahay macluumaad urursan inaan helnay yasrib waxay ahayd laakiin waxa uu leeyahay kaatibka kulamaa aan ku sii dhowaano fatradii islaamiga ahayd markuu islaamka u yimid waxaad moodaa macluumaadku marka inay aad iyo aad waadix u noqonayaan wax badan markaan kasii fahmayno intaa waa magaca yathrib iyo inta aan dul marayno waxaan u baahanaa yahuuddan meesha deggan goor ma yimaadeen maxaa meesha keenay dhulkayaa kaga soo horreeyey iyagii carabtiyaa yaa kusoo horreeyey kadibna waxaa iman doontaa marxalada marka la rari doono takhtalifu annadariyaatu xawla asli yahuudi اlmadinati almunawarati wاlxijaazi caama والمكان الذي هاجروا منه والزمان الذي قدموا فيه ولكن أقواها يميل إلى أن بداية نزوحه من الشام في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد بعد أن نجح الرومان في السيطرة على سوريا ومصر في القرن الأول قبل الميلاد aragtiyooyin kala duwan ayaa jira meesha oo ka hadlaya amaba ku beegan nimankan yahuudda ah khaasatan yahuudda degan almadiina munawara kuwa kale ka hadli mayne kuwa almadiina degan iyo kuwa xijaas degan meesha ay ka yimideen mu'arikhiinta nimanka historianiska marka dib loogu laabto nin walbaba ra'yi gaara ayuu keenaya oo waxaa lasw waxaa la isku khilaafay meesha ay ka soo hijroodeen waxaa la isku khilaafay waqtiga ay yimideen almadiina munawara laakiin aaraa'da markaan ururinno iyo afkaarta kala duwan midda ugu arjaxsan isleenahay iyadaa sawaabta u dhow waxay noqonaysaa inay nimankaasu ay barakacoodu u ahaa ay ka soo barakaceen meesha lagu magacaaba ashaam shaamna markaad tirahdid waa urdun iyo eh, falastiin iyo eh, suuriya intaasoo dhan baa shaam la isku yirahda ciraaq marka laguma tiriyo waxayna soo barakaceen oo ay ka soo qaxeen meesha fi lqarnayn alawal wathani qabla almiilaad qarnigii koowaad iyo qarnigii labaad intuusan ciise dhalan ka hor waa goorma markii ruumaanka ay ku guulaysteen inay gacanta ku dhigaan suuriya iyo masar qarnigii koowaad qabla almiilaad ayaa marka suuriya iyo masarba waxaa gacanta ugu jira nimanka ruumaanka ayaa haystay walidalika waxaa la yidhahdaa taarikhda markii dib loogu laabto xitaa waad arkaysaa suuriya marka la tago iyo masarka marka la tago ashkaashii ama muuqaalkii ninka carbeed uu lahaa meesha ma yacni ma yaalo waxaad arkaysaa nin yacni marmarka qaarkeed is leedaha ninkan ma ruumaan ba ama dadku muuqaalkooda meeshan dadkaabaa haysan jiray oo asal ahaan waxaa u joogi jiray nimanka romaanka iyagana gacanta ku dhigay waagaa marka markii romaanku ay gacanta ku dhigeen suuriya iyo masr ayay eriyada sham oo dhan ka soo qaxeen waxayna yimideen almadina munawara wa cala alyahuudi wa dowlat اlanbaati fi اlqarni الthani bacda almilaad kadibna yahuuddii iyo dowladdii la magacbaxda dowlat alanbaat ee iyadu qotada ahayd qarnigii labaad bacda almilaad naw waxaa gacanta ku dhigay nimanka oo dhanna nimanka romaanka marka romaanku niman waxay ahaayeen aad iyo aad u xoog badan awoodooduna ay tahay awood aad iyo aad baaxad u leh waa ay fideen oo ballaarteen meel kastana waa ay galeen suuriya gacanta ku dhigan oo masar bay gacanta ku dhigan yahuudi bay gacanta ku dhigan dowlat bay gacanta ku dhigan wax alla wixii sukaan ah meesha deganaa bulshadii meesha isku urursatana waxaa loo dhibaato geliyey inaana meeshii aanay raad dhigin kadibna meesha ay ka soo qaxaan barakaca marka wuxuu ahaa qarnigii koowaad iyo qarnigii labaad qabla almiilaad idan maxaa dhacay marka mima adda alyahuuda إلى الهجرة إلى شبه جزيرة العرب التي كانت بعيدة عن سيطرة الرومان الذين أفزعهم إذا arrinkaa wuxuu u dhibaatogeliya nimanka yahuudda ah inay u soo barakacaan o usoo qaxaan xagga iyo aljaziira alcarabiya meeshan xijaaz ee shibh jaziira carabiya waa meeshan hadda sacuudi arabia areadaas iyo arabian penanzela ay dhahaan maxaa yeelay areadaas romaanka awoodda ama nufuudda amaba maaragtay saytarada iyo gacan ku haynta nimanka romaanku ay lahaayeen ma soo gaareen marka idan waxay ku ekaayeen keliya sham sham mayan dhaafin laakiin hadday rabaan xitaa way soo gaari kareen yuhuuddu marka waxay raadiyeen dhul amaana meesha keliya ays yidhaahdeen waad ku baxsan kartaan alla leh maanta oo nabadu ay ka jirto waa xagga iyo shibhi jaziira alcarabiya say iyagoo qaxa oo barakaac ayay yimideen xaggaasay marka rug ka dhigteen meeshaasay marka wada degeen wuxuu leeyahay marka hayra ana hijraة الyahuudi إلى الحجاز اشتدت بعد فشل التمرد اليهودي ضد الرومان الذي أخمده الإمبراطور تيتيوس في عام سبعين ميلادي وقد وصل بعض هؤلاء المهاجرين بعض هؤلاء اليهود المهاجرين إلى يثرب كما وصلت مجموعة أخرى من اليهود إلى يثرب بعد فشل ثورة أخرى قاموا بها في زمن الإمبراطور هادريان بين عامين 132 وخمسة ما بين 132 و 135 waxaa kaloo haddana jiray way soo qaxeen dad markaa yani jaaliyaad laa ba'sa bihim cadadkoodu aanu yarayn baa meesha yimid laakiin xoogooda badan iyo inta badan ee nimanka maanta yahuudda ee awoodda leh oo deganaa almadiina munawara waxay aad iyo aad u soo bateen markii yuhuudda ay isku dayeen oo is yidhaahdeen war maad iska dhicisaan nimanka roomaankaa kadibna waxay bilaabeen inay nimanka marka ku madax adeegaan oo kahorta ka hor markay isku dayeen inay ka hortagaan ayaa imberator loo magacaabo titus oo sanadkii miilaadiga toddobaatanka joogay ninkiibaa marka wax alla wixii dhaqdhaqaaqa ay sameeyeen markaa dambaseeyey oo markaa iyagoo dhan jilbaha dhulka u dhigay awoodday isaga celiyaan markay waayeenbay intii harsanaydna markaa soo qaxeen taa waa mid haddana mar kale waxay soo bateen markii eh, fashal kale kacdoon kale ayay haddana isku dayeen inay sameeyaan waa markii la gaaray ninka imberadoorka la magacbay hadrian waqtigiisana waxay isku dayeen inay kacdoon kale sameeyaan haddana sidoo kale waa la garaacay waa intii udhexaysay boqol iyo soddon iyo laba iyo boqol soddon iyo shan milaadigii haddana way soo qaxeen marka waxaa leenahay yahuudda qaxooda waa saddex mar bay saddex jeer bay soo barakaceen oo ay ka soo barakaceen dhulkooda oo ay ka soo barakaceen meelihii marka ay deganaayeen oo ay isku soo shubeen xagga ay aljaziira alcarabiya ama shibi aljaziira alcarabiya saddexdaa xaaladood waxaan leenaha kow marna waxaan nidhi markii ruumaanka isku qabsaday eryadii haddaan soo tilmaannay dowlat alambaad yahuudda oo ah ku beegnaa qarnigii koowaad iyo qarnigii labaad qabla almiilaad taa waa mar mar labaad waa markii ay isku dayeen inay ka hor yimaadaan dowladda ruumaanka markaa imberatorku madaxda meesha ka ahaana uu ahaa ninka lagu magaca titius markaana waa tii inta la garaacay haddana ay soo qaxeen haddana jabkii saddexaad wuxuu soo barakacay oo markii hadrian ay isku dayeen ay isku taagtaageen saddexdaa xaaladoodba waxaa loo dhibaatigay nimanka yahuudda inay si ba-an marka ugu soo qubtaan isugu soo shubaan xagga aljaziira alcarabiya markay meesha yimideen maxaa dhacay marka washakala haؤulaaءi alyahuud اljaaliyata alyahuudiyata fi lmadinati walxijaaz meesha bay waxay ku sameeyeen jewish community ama jaaliyad yahuuda oo marka ka maqarkeeda ama rugteeda ay tahay almadina munawara iyo alxijaaz meeshaa bay marka ku faafeen meeshaasay marka ku bateen hunaa marka waqad irtaada yahuudu marka yahuuddan hadda aan tilmaamayno waxaa la sheegaa qabiilka lagu magacaabo banu nadir banu qurayda labadaabaa la hubaa inay yihiin yahuud asala banu qoynqaac oo ah qaybta saddexaad war baa la geliya asalkooda ma carab baa carab yahuud noqotay miya kadib waxaa jira qabaa'il kale oo tiro badan oo jilibo ka farcamay ah oo iyagu markaa war la geliyo oo sheekhu markaa tilmaami doono waqad irtaada yahuudu bani nadiir wa bani quraydata manطiqaةa yathrib واstaqaruu fiiha likhasbiha وahamiyati mawqiعha الtijaariي calى طuruqi الqawaafil ilى الsham nimankaa yahuudda ah labada qabiil oo ugu waaweyn ee banu nadiir iyo banu qurayda waa qolyaha ijlaaga lagu samayn doono aayadda qur-aanka kataba calayhim aljalaadu qur-aanka uu dhihi doono waa qolyaha kan waxay degeen oo lugaha dhulka dhigeen meesha yathrib la leeyahay wax kalen umayan doono laba arrimood bay u doorteen haddii la yidhahdo dhul beereed waa dhul u suubada in wax lagu beerto oo khasib ah oo run ahaantii fartaalkiisu aad u wanaagsan waa mid arrinka labaad waa marinka tijaariga marka la aadayo business caravanka ee aadaya xagga iyo sham waa meesha ugu sahlan ay markay rabaan inay aadaan ah, ilan sham baa beemushtar loo tegi jiray madiina munawaran iyo shaamna waxay ahayd meel marka aan saa u kala fogeyn taabay marka u doorteen waqad istaqara yahuudu bani nadiir wa quraydata fii xarati waaqim sharqay yahrib wahiy akhsabu biqaaciha meeshan way marka marka dhulka waa la kala boobayaa nimanka yahuud la leeyahay ko iyo bani qura labadooda qabiilo bani nadiir bani qurayda waxay degeen xaradii hadda aan ku magacaabnay xara twaaqim ee dhacaysa xaggee sharqiga sharqiga madiina munawara meesha ilaa haddana madiina munawara way ka muuqataa waa meesha ugu aksabsan aksab maxaan ula jeedaa ugu wanaagsan ee ugu suubatay in wax lagu beerto waa beereed beereed وعرف من أسماء القبائل اليهودية قبل الهجرة أيضا بنو قنقاع الذين تختلف الآراء في كونهم عربا تهودوا أو أنهم نزحوا مع النازحين إلى الحجاز waxaa kale oo jira ama waxaa la yaqaan taariikhda la aqoonsaday asmaa kala duwan oo qabaa'il yahuuda ah oo qabla alhijrati jiray waxaana ka mida banu qinqaac banu qinqaac waa la isku khilaafay ma carab bay ahaayeen yahuud noqday miya mise waxay la socdeen dadkii qaxa ahaa ka soo barakacay meeshii hadda aan soo sheegnay wa hada alikhtilaaf marka banu qinqac maadaama la isku khilaafo layidhi asal ahaan ma yahuudba ma fir yahuudeedba mise waa carab yahuudowday khilaafka kan aan hadda dul saarna qolyaha banu qinqaac waxaa kale uu haddana uu qabanayaa wa hada alikhtilaaf yasri cala albutuuni اlukhra min yahuud jilibyo kale ee yahuudda ka mida alati ah, tasamiiha almasaadir alcarabiyatu wa oo marka dib lagu laabto kutubta carabiga amaba arabic references dib marka lagu laabto ay magacyadooda sheegayaan qolyahana waa la ysku waxaa laleeyahy waxay isweydiiyaan mu'arikhiinta kuwana toloma waxay ahaayeen carab miyay ahaayeen mise waxay ahayen niman yahuudo carab marka marka eh, eh, carab dhaqankii carabta qaata mise carab yahuud noqdaba ayaan ula jeedaa waxaana ka mid a ah qabaaishaha kow banu cikrima kutubta aad baad uga arkaysan oo la isku haystaa banu mixmar banu zarc banu zacuura banu shuطayba banu jasham banu bahdal banu cawf banu mucaawiya banu mariid wa banu lqisiis wa banu thaclaba qabaa'ilkaas oo dhan aad arkaysaan yaan lagu nisba adoo raadinaya carab baan galaa adoo leh meesha hagelin waxa laga inaa yahuud ka dhacdid marka kuwanu kuwanu marka tiraday ka bateen marka waa inaan iska kala fahamno waxa alla wixii magac carabi waa inaanu ku boodin wuxuu leeyahy marka walam tadkur almasaadiru ixsaa'an licadad alyahuud masaadirta marka e, taariikhiga ah oo kutubta taariikhiga marka dib loogu laabto ilaa iyo hadda mayan sheegin tirakoob ay leeyihin nimanka yahuudda marka waxa la is dadkan soo qaxay cadadkooda imsaa lagu qiyaasi karaa idan marka mu'arikhiintii hore ama dadkan hadda jira waxay isku dayi jireen mar alla marka la rabo in tirakoob la helo waxaa lagu eegi jira il military ahaan yacni qofka kan quwaddiisa iyo cududda uu leeyahay iyo jeiska kan amaba ciidanka dagaalka geli kara baaxaddiisa amaba taalkiisa intuu la egyahay taas wax lagu xadidi jiray tii bay marka ku xadideen marka wuxuu ley walaakina kutuba siira dakarat acdaad almuqaatiliin waxay sheegeen dadka dagaalyahanada ah ee yahuudda ka soo jeeda wahum caadatan alrijaalu albaaliquun dadka dagaalka gelayna caada ahaan waa raggay u qaangaarka ah markaa wax qaadi kara hubki qaadi kara min kuli qabiila oo qabiil walba ka soo jeeda marka waxaan leenahay wahum sabcumiat min bani qinqac reer bani qinqac toddoba boqol oo muqaatiliin oo dagaalyahana ayaa meesha joogay wa midluhum taqriiban min bani nadiir inta in u dhigantana reer bani nadiir ayay kasoo jeedeen oo iyo wamaa bayna asabcumiati wa tiscamiyati min bani qurayda bani quraydana marka loo baxo toddoba boqol ilaa sagaal boqol bay marka u dhexeeyeen marka laysku geegeeyo falmuqaatiluuna min yahuudi alqabaa'ili halaath yaziiduuna qaliilan can alfayn nimanka dagaalyahanada ah ee ka soo kala jeeda saddexdan qolo oo banu nadiir iyo banu qoreyda iyo banu qiinqaac oo la raaciyo hadalba aan la gelinin oo yahuudda xaggaa loo badiyo saddexdood marka laisku geeyo ragga dagaalyahanada ah ee la dhihi karo hub bay qaadi karaan oo dagaal bay geli karaan cadadkoodu wuxuu dhaafsiisnaa laba kun buu marka dhaafsiisnaa hada siwa baqiyati butuuni yahuudi اlأkhraa alaqal hamiyatan kan waa maynaan xisaabin marka qabaa'ilka kale iyagu yar yar ee aan saa u xoog badnayn oo badanaa aan magacooda la sheeg sheeginayo yahuudda ka mida kuwa lama tirin waxaan kaloo la tirin dumarka guriga jooga waxaan la tirin intoo dhanba cadadkaas o dhan lama tirin walatii taskunu fi amaakina mutanaahiratin min yathriba ayضa xayثu yadkuru samhuudiyu annaha taziidu cala cashiriina baطna oo kuwaa degan meelo kala duwan ku kala baahsan ee almadina munawara oo ninka samhuuda leeyahay mu'arikha marka uu dib ugu laabto uu leeyahy qabaa'ilka marka la tiriyo buduuntaa yaryar keliya marka la tiriyo labaatan bay kor u dhaafayaan kuwaas maynaan tirin lakiin waxaan tirinay qabaa'ilkan waaweyn waxaana noo keenay in iyaga keliya focuska aan saarna maxaa yaele waa qolyaha iskaashaan buraysiga lala samayn jiray waa qolyaha xilfiga uu ka dhexeeyay iyagii aws iyo khasraj waa qolyaha dagaalyahanada ahaa waa qolyaha takhriibka iyo burburinta usoo taagnaa waa qolyaha fitantoo dhan waday marka si gaara ayaa marka ay u mutaysteen in marka loo xuso waxaana lagu xusay wax kale maha su-aasha imanaysa marka waxay tahay nimanka yahuudda ah waa maadaama meesha ay yimideen maxay meesha la yimaadeen ila nin kasta oo meel yimaada waxaa su-aal isweydiina maxaad meesha kusoo kordhisay ilan dadkuna waxay ka soo qaxeen meel culture bay wataan oo cultural background gaaray wataan tacliin gaaray wataan faker gaaray wataan maxay kusoo kordheen almadinuna markay yimaadeen waa kan uu tilmaamay walaa shaka ana almadina ana almujtamaca almadaniya khadaca lisayطaraة اlyahuudi qabla an yaqwa kayaanu اlcarabi fiihi khuduucan taaman iqtisaadiyan wa siyaasiyan wa fikriyan waxaan shaki ku jirin bulshadii madiina munawara deganayd inay aad iyo aad ugu qoor dhiibteen oo ay soo hoosgelayeen xagga yacni marka laga hadla awoodda waxaa gacanta ku hayay amaba saytaraynaya iyagoo dhanba nimanka yuhuudda gacanta ku hayay waa goorma waa inta jiritaanka nimanka carabeed aanu xoog badnaanin dhaqaalena waa laga haystay xagga siyaasadda yahuudda ku xoog badnayd xagga fikriyana yahuudda ku xoog badnayd yacni intaba maanka iyagoo dhan intellectually waxaa haystay nimanka yahuudda politically waxaa haystay yahuudda economically waxaa haystay yahuudda iyagoo dhanba meesha waxaa haystay yahuudda waa goorma waa intaana carabo aanay xoogaysan waad arki doontaa marka waxa ay samayn doonaan xayثu taraka alyahuudu bacda طawaabicihim calayhi kama anahum ta'aharuu biاlqaba'il alcarabiyaةi alati tuxiiطu biyahriba min kuli makan iyaguna markaa nimanka yahuudda ah wax alla wixii dabaayica ay la yimaadeen impressionadooda ay la yimideen iyo cultureka ay la yimideen bay waxay ku saameeyeen nimankii qabaaishii carabta meesha deganaa sidaasoo kale iyaguna waxbay ka qaateen ilan mar haddii deris la noqdo yani wax kasta waa la kala qaadaa sooma mar haddii deris la noqdo jura lilmujaawarati waa tanay dhihi jireen nuxaadda marba haddii deris la noqdo wax waa la kala qaadaya nimankan marka iyaguna waxbay carabtu sibay u saameeyeen iyaguna sibay u saamoobeen labada qolaba waxbay kala qaadeen min dalika marka waxaa ka mid a an alyahuuda naqaluu maxay keeneen marka almadina munawara an alyahuuda naqaluu min ashaami waxay ka soo ilaa yasrib ay keeneen fikrat binaa'i اlaaطaam jamcu uطum ee xusuunta ama qilaacda ama dhufiisyada waaweyn waa sida ay leeyihiin markaa xadiidkii rasuulka sal ly slm ku soo arooray waa guryaha dhaadheer ee aad iyo aad u xoog badan mashiidka ah ee marka xataa dagaalyahanooda ay geli jireen waa sara dhaadheer almadiina munawara ma oqoon handasada iyo engineerinka lagama oqoon nimanka yuhuudda markay yimaadeen iyagaa bilaaba marka waa qilaac iyo xusuun iyo dhufaysyo oo ayan sahlanayn in lasoo jibaaxo markii isku dhac u yimaado ama labada ciidan marka madaxa isdaraan meel marka waxaa ahayd u suubatay strategically in dagaal laga galo eh, la caabiyo cadowga eh, la muquuniyo qolo walba marka isku dayda inay kugu soo madax taagto meelaha tactiga waxaa keen nimanka yahuudda hadii waxda xayثu balaga cadaduha fi yasriba tiscatan وa hamsiina uطuman markay meesha yimideen kontan iyo sagaal dhufays ama konton iyo sagaal qilaacadood ayaa meeshii laga sameeyey oo saraha waaweyn oo aad iyo aad u adag nimankaa yahuuddana sameeyey kow waa fikradda kood marka waxaan leenahay waxay la yimideen farsamo gacmeed ay ugu horeysay engineering taas waa mid number labo kama xamaluu macahum khibraatihim الزراaciyة والصinaaciyaة mima أharuu fi ازdihaari basaatiina yahriba xayثu النakhiil والأcnaab والrumaan وbacض الxubuub nimankan waxay kaloo la yimaadeen haddana khibrad xagga khibrad beereed sida wax loo beerto sinaacad sida wax loo warshadeeyo eh, waana waxayna kusoo beegmeen sida dadka markay degeen xarata waaqima sharqiya waxay kusoo beegeen kusoo beegmeen meel aad i munaasib u ah idan beerihiin iyaga gacanta ku dhigay sinaacaadkii waxa la wixii warshadaan iyaga gacan ku dhig oo la samaynayo gacanta lagu samaynayo ilan warshad kale ma jirin sinaacaad waxa gacanta lagu sameeya bir iyo wax la tumo un intuba gacantay ku dhigeen ilan marka waxay sabab u noqdeen beerihii beerahan kala duwan almadina wanaar maanta laga sheego oo leh timir baa ka baxda oo cinib baa ka baxa oo geerka rumaanka ka baxa leeyahay iyo noocyo kala duwan oo xubuubta ah nimanka ayaa marka beeray maxaa yeele iyaga khibrada marka watay كما ظهر الاهتمام بتربية الدواجن والماشية وبرز صناعات النسيج الذي الذي تحوكه النسوة إلى جانب جانب الأواني المنزلية وبعض الأدوات الأخرى اللازمة للمجتمع الزراعي waxay kaloo aad iyo aad ihtimaam u samayn jireen sida markaa loo dhaqdo digaaga iyo xoolaha iyo ma aragtay wax alla wixii tolitaan la xiriira khiyaadadana iyaga marka looga yimid oo dumarka ayaa wax toli jiray waxay kaloo samayn jireen weelasha guriga oo kale wax alla wixii dhari ka samaysan wax alla wixii midi ah oo ay u baahan yihiin nimankan mujtamaca ama bulshadan iyadu markaa beeraleyda ah waxay u baahan yihiin oo dhan hadday masaar noqon lahayd hadday yaambo noqon lahayd haddii wax lagu qodi lahaa iyaga markaa samayn jiray marka nimankan haddaad aragtid yani dhankanna u fiir waa carbentris waa niman markaa eh, yaqaan eh, markaa faryaamo ah dhankan markaad u baxdo waa masons waa niman markaa fundiyaala xaggaa u bax waa engineering intaasoo khibrad ayay meesha la yimaadeen bulsho waxay ahaayeen aad i aad marka u adag wuxuu haddana tilmaamaya wakama ahara alyahuudu calaa mujtamaci almadina faqad ta'aharuu bilcarabi intaynan meesha u gudbin waxyaabaha ay la yimideen waxaa ka mid a intaa uun waxyaabaha keliya maahan waxay kaloo meesha la yimaadeen eh, sixirna dadka way la yimideen sixirna dadka way bareen wax alle wixii shacwada ah xirsal xero iyo eh, allah mustacaan eh, ribo dadka la cunsiiye iyo howlahaasoo dhan way la yimideen waliyaalika xitaa markay meesha soo degeen aad bay u liidi jireen nimanka carabta waxay dhihi jireen waatan tan qur-aanku leey qaaluu laysa calayna fi lumiyiina sabiil ويقuluuna calى الlahi اkdib وhm yaclamuun ummi waxay u arkaan nimankan carabta in waa illitrit bay dhihi jireen niman illitrisuu ku badan yahay waxba aanan qorin waxba aanan aqrin mar hadday umyiin ay yihiin soo ma sabiilo ninka carabka ah xoolihiis waa la dhici karaa xoolihiis waa la dhufsan karaa ribaa la cunsiin karaa ribaa laga qaadan karaa waxba maan arkayn marka iyagoo dhan uma tirsaneed idan waxyaabaha ay la yimideen intaa keliya ma waxyaabaha ay yimideen waxaa ka mid haddana mu'aamaraad iyo Eh, allah mustacaan har ma aragtay shar oo la maleego un eh, assassination qof oo meel iska socdo marka laga daba kaco oo khabarkiisa la keeno iyo howlahaasoo dhanba xaggaa waxaa lagu yaqiin un keliya nimankan ayaa meesha la yimid waana waxay ka mid tahay waxyaabaha meesha ay kusoo kordhiyeen keliya maaha dhankan keliya inaan milicsano kama ahara alyahuud على مجتمع المدينة فقد تأثروا بالعرب من حولهم فظهرت طوابع الحياة القبلية على يهود بما فيها من عصبية وكرم واهتمام بالشعر وتدريب على السلاح iyaguna sida ay dadka u saameeyeen bay iyaguna markaa saasoo kale loo saameeyey carabta maxay kala kulmeen markay carab waxay ku soo kordhiday waxyaabahay carab ay la yimaadeen waxaa ka mid ahaa alcasabiya alqabaliya qabyaaladii baa la baray iyagana ilan carab intaasaa loogu tegayay wa karamna waa la baray deeqsinimadana waa la baray in yahuudda aad bu u gacan adkaa waa la baray ihtimaam bishicr gabayga iyo geeraarka iyo suugaantana carabtu aad bay u danayn jirta waa la baray tadriib cala silaax in hubka lagu tababarto oo niman dagaalyahana la noqdona waxaa laga bartay nimanka laleeyahay carabta iyaguna way kala markaa way kala fuuq qaadeen baa la dhihi jiray waطugyaanu النزعة القبلية على يهود جعلهم لا يعيشون ككتلة دينية واحد waaxida bal qabaa'ila mutanaasica lam tatamakan min tawxiidi safiha fi casri asiira cindamaa waajahat axdaaث aljala waxaa leeyahay marka duqyaankii meesha ka jiray oo ah annaزca alqabaliya annazca alqabaliya oo ah xamiyaddii iyo casabiyaddii qabaliga ahayd waxay sabab u noqotay nimanka yuhuudda inaanay urursanaan aanay noqon dad meel markaa kasoo wada jeeda oo waxay bilaabeen inay ila haddii ay u dagaalami lahayn kakutla diiniya dad urursan guuto diineed oo meed ka soo wada jeeda hadday noqon lahayd niman daqiiqaday ku qaadan lahayd caraba inay xagga ku tuuraan laakiin markii ay cabeen sheekadaanu carab ay taqaan oo ah qabaliyadii ayaa iyagii la kala jebiyey markaasaa midna inta kasoo jeeda midna inta kasoo jeeda markay kala daateen kadib ayay si sahlan u sahlanaatay marka dambe in iyago dhan meesha marka laga raro marka waxaa la yidhi bal qabaa'il mutanaasica lam tatamakan min tawxiidi safihaa isku mayan makansan maalin uun inay midoobaan xatى fi casri الsira marka la gaaray cindama waajahat axdaaث aljala xataa waqtigii nebiga sal اla alay slm marka la gaaray oo la yidhi hala raro ha laga raro aljazira alcarabiya meel kale hala geeyey marka la yidhi way is way isdifaaci waayeen maxaa kala daadiyey maxaa dad waxay ahayn kala daadsan kala qubsan oo qabiil iyo qabiil kala xaganaya dad iska soo horjeeda ahayn lakiin hadday u dagaalami lahaayeen kakudla diiniya waxba kuma qaadateen nimanka carabta in xagga ku tuuraan waa qabla majiءi rasul sal ly slm ba ka hadlay ama bacda majiءi الrasuul shanu waa ka duwan yahy وبالطبع kana عlى rأس الأعmاl الاqtiصاadiyaة التacamل bالriba aladi yutqinhu الyahuud fi kuli makan waxaa marka acmaasha iqtisaadiga marka business fieldiga loo baxo waxa aad iyo aad u sareeyey oo daabic saa'ida ahaa in mucaamalada biriba yahuudda laga soo gaaray yahuudduna mutqiniin weeye zaman kasta oo la jooga zaman kasta oo la joogo nimanka baarisiinta ku ah oo ribada dadka cunsiiya baro albaabkan markay xermo albaab kala furo albaabkan markuu xirmo albaab kala furo waa nimanka yahuudda ah marka aad bay ugu yaqiinaan wain kana ariba macruufa fi mujtamaci makata tijaari ayضa xataa mujtamaca tijaariga ah ama bulshada maka deganayd oo markaa iyagu bay mushtarka ahayd way yaqiinaan laakiin nimanka laga soo gaaray ribo waxay tahay nimankaa bay ahaayeen alyahuud alcarab nimankan carabtaan u gudubna iyagana waqad sakana carab marka aws iyo khasraj nimankan aan maantan aan tilmaamayna taariikhdooda halkay bay ka yimideen waqad sakana alawsu wاlkhasraju yahriba alatii sabaqahum ilayha yahuud watamallakuu akhsaba biqaaciha wacdaba miyahiha nimanka aws iyo khasrad iyaguna madiinay degeen lakin waa loogaga soo horreeyey waxaa dhulka kaga soo horreeyay nimanka yahuudda yahuud markii meesha ay soo degeen ayaa waxay gacanta ku dhigeen dhulbeeraadkii meelihii biyaha macaan marka ay ka duraysanayeen mima dara alawsa walkhasraja ilaa sakna alaraadi almahjuurati min yathrib arrinkaa oo ku keenay marka nimankii aws iyo khasraj markay arkeen dhulkii wanaagsanaa istraatiijiga ah markii lagala wareegay waxaa loo dhibaato geliyay inay degaan meelihii laga qaxay oo cid degtahay ayaan jirin biyana aan lagu hayn eh, wax biyaana meesha aanay jirin dhul beeraad wanaagsan aanan hayn meeshay marka degeen wayantami alaws walkhasraj aws iyo khasraj asal ahaan halkay bay ka yimideen wayantami alaws walkhasraj ila qabiilat alasd alyamaniya alkabiira alati kharajat min alyamani ila asham nimankan aws iyo khasraj waxa ay u nisbo sheegtaan oo loo aaneeyaa qabiilad weyn oo lagu magaca qabiilat alasd baa jirtay oo yemani ahayd asal ahaan qabiilada waxay ka soo qaxeen yeman bay ka soo qaxeen ilaa shimaal bay yimideen waa gooban fi fataratin mukhtalifa hal mar maysan soo qixin sida nimanka yahuudda mar keliya aanay soo barakicin oo fataraad mukhtalifa waqti ay qaadatay iyaguna saasoo kale usoo qixeen rubama aqdamuha fi xuduudi miatain wa hamaaniya miilaad qabqacdama haajarat khuzacata ilaa maka waxaana laga yaabaa raci ugu horreeyey ee soo barakacay ee kasoo soo barakacay qabiilada weyn ee lagu magacaabo alsda ee yemanida ah nimankan ows iyo khasrana ay ka soo jeedaan racyi ugu horreeyey ee soo barakacay wuxuu ahaa sanadka markuu ahaa laba boqol iyo toddobadii miilaadiga waa goormo markii khusaaca ay maka markaa usoo hijrootay markaasay marka yimideen su-aalaha isweydiinta laha waxaa ka mid a ah, kow nimankan maxaa soo qixiyey maxaa yemanka soo qixiyey maxaa keenay inay meeshan yimaadaan maxaa keenay wاkhtalafa almuؤarikhuuna fi sababi اlhijraةi alsm way isku khilaafeen marka maxaa keenay inay nimankan soo qaxaan fbacضهm yurjicu dalika ilى انhiyaari sadi ma'rb وxuduuثi sayl الcarab qaarkood mu'arikhiinta qaarkood waxay arrinkan u celinayan waxay leeyihiin arrinkan wuxuu yimid ama qaxan wuxuu ku yimid nimanka reer asd kadib markii uu burburay teedkii la magac baxay ma'rib daadkii carim la magac baxo qur-aanka uu sheegay suuraةu sabana lagu sheegay uu dhacay markaasay soo qaxeen waa tan qur-aanka uu leeyahay لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل qolyaha waxa la yidhi meeshan dega dhul barwaaqo leh baa ilahi subxaana wa tacaala idin siiyey war meeshaan lugihiina dhigta oo waxaad baldatun طayiba dhul wanaagsanna waad joogtaan wrabbun hafuur yani wax cun oo ilahi subxana wa tacala bari intaa baa laga waayay maxaa dhacay marka faacradu markay jeesteen waxaa ilahi subxaana wa tacala uu leeyahay faarsalnaa calayhim faarsalnaa sayl alcarib daad oo caram yani carim bimacnaa aad iyo aad u xoog badan baa ku yimid fatahaad aad iyo u xoog badan baa ku timid kadibna waa tan allah subxaana wa tacala uu leeyahy aakhirka famazaqnaahum kula mamazaq mid oo meel baan ka tuurnay mid aljaziira alcarabiya tegey mid xagga ciraaq ka dhacay mid shaam ka dhacay waan kala geenay wax kale maaha faacradu nimanka dhibka waxaa loo mariy way jeesteen kadibna nooca cadaabka lagu cadaabo wuxuu noqday cadaabka lagu magacayo tamziiq waana cadaabka ugu daran wiil iyo adeerkii in lakala kaxeeyo aabba iyo walaalkii in la kaxeeyo ma aragtay wiil wuu dhalay iyo islaan iyo ninkeedii in la kaxeeyo laba xigaala in la kala kaxeyo waa midda ugu daran wey adigii dhulkaa ku dhalatay in lagaa kala waa cadaabka ugu darnaa baa ilahi wa tacala ku salliday wax kalan maaha wamazaqnaahum taa waxay ku timin faacraduu intaa markay la yimaadeen tacliiqeeda iyadoo noo dambayn doono sad ma arabkan muxuu yahay ma arab iyo sad alcarab waa isku macno sadkan waa teed oo biyo ah oo yeman markaa ka jiray taariikhda culimmada waxay u celiyaan mu'arikhiinta waxay leeyiin qarnigii sideedaad oo hijriga ahaa ayaa meeshaas marka uu ku yil maantana dabcan eh, madiinada lagu magacaabo magaalada ma'rib oo dadku ay sari ahaan eh, booqasho iyo dalxiis loo tagay meesha ku taala waxaana loo tixgeliyaa inuu yahay ama lagu tiriyaa inuu yahay aqdam sad yacni taadkan ugu weyn oo biyo kale celiyo fi taarikh soo maray inuu yahay xitaa marka dib oo biyo reebah markaad dib ugu laabatid waxay leeyihiin alinshaa'at almicmaariya xitaa objecti eh, ahaan wax aan caadi ahayn ayuu marka u muuqdaa eh, sha'nigiisu biyo reebkaas meesha markaa ku yaal waxay kaloo yidhaahdaan dabcan mu'arikhiintu ay sheegaan waxaa burburiyey amaba riday eh, biyo meesha ku yael wuxuu ahaa markii abaaru ay dhacday biyo la-aanu markaa meesha ay timid ayaa dadkii meesha deganaa oo yemaniyiinta ahaa way qaxeen oo waxay aadeen aljaziira alcarabiya ciraaq bay aadeen qaarna sham bay marka aadeen marka waxay sheegaan haddana eh, biyo reebkaas hadda aan tilmaamnay saddex ma arag saddex buurood buu udhexeeyaa bay yidhahan taariikhiyiin oo markii hore biyuhu intay saa usoo shubmaan meel ayay hal meel markaa ku shubmi jireen waxay lahaayeen masab waaxid iyo maja waaxida bay lahayen meel bay kasoo shubmaan hal meel bay ku shubmi jireen kadib waxay isku dayeen inay dhagxaan adadag meesha markaa intay inay ku duudaan kadibna ilo kale oo tiro badan oo meesha kasoo baxaysay biyaha kor ka yimid ayaa meel isugu tegey kadibna waxay sameeyeen bad aad iyo aad u weyn oo runtii ay waxayna bilaabeen inay markaa xoolahooda markaa ay markaa ka waraabiyaan waana cajaa'ibta oo wuxuu ka mid yahay waxyaabaha cajaa'ibta sida yaaquut alxamawi uu leeyahay fi mucjam اlbuldaan waxaa kaloo la sheegaa maxaa burburiyey waxay sheegaan jiir baa ka dhargay bay dhahaan sida ciddida iyo wax alla wixii iliga markaa u gelinaya dooli baa intuu dhex galay baa ilaahi subxaana wa tacala wuxuu qadaray inuu sa'da ma'ra biyaraabka isaga dhan markaa uu burburo waxaana la sheegaa boqorkii markaa meesha wakhtigaa joogay haweenaydiisii ayaa tilmaantay oo way odorostay in arrinkaa uu dhici doono waxay kaloo yidhahdeen nin inuu burburi doono sadima arabka biyaraabka calaa kulin wuu burburay waana waxa keenay in dad fara badanoo meesha markaa deganaan marka ay soo qaxaan kun sagaal boqol iyo siddeetan lixdii ayaa sheekh zayd bin sultan ala nahyan ayaa dib dambe marka u dhisay sadima arabka sida aad garan kartaanba waana ma aragtay isagaana furay iftitaaxiisana m isagaa joogay marka waa la celiyey marka sadkaa meeshaas uu ahaa dadkaas meeshay ka soo qaxeen wuxuu leeyay marka waqad bayana alqur'an alkariimu anahu kana cuqubaة lisaba qur'aanka wuxuu caddeeyey in arrinkaa cuquubo ilaahi subxaana wa tacaala uu ku keenay reesaba inuu ahaa bisabab icraadihim can alxaq jeesashada ay xaqa ka jeesteen wa annahu addaa ilaa tafaruqi saba fi lbilaad arrinkaana wuxuu keenay inay dhulka ku kala baahaan oo ku kala firdhismaan wa kana tasaducu alakhiiru lisad sanata hamsumiya arbaca arbaciin fi ayaami abraha dilaacii ugu dambeeyey ee bireebkaa ku yimid wuxuu ahaa sanadkii shan boqol iyo afartan iyo afaraad maalmihii abraha kii ugu dambeeyay ilan tartiib tartiib u dilaacaya aakhirkii buu marka isagoo dhan ba iskala daayay wa bacduhum yuqalilu min ahari inhiyaari sad qaarkoodna waxa ay eh, ahamiyad weynba ma siinayaan daadka eh, uu reebay in markaa biiraabkaas uu burburo waxay leeyihin kaa wax weyn maba geysanba in la sheeg sheega maaha wayaczu dalik waxay marka leeyihin waa yahay dadkan maxaa qixiyey haddiiba biyoraabka burburkiisa aanay la soo qixin maxaa barakiciyey dadku meel bay deganaayeen qabiiladan saa u weyn oo catad iyo cutaad intaba marka ay ku dhammaayeen maxaa kiciyey waxay leeyihiin wayaczu dalika ila aliddiraabaati alsiyaasiyati waltadahuri اliqtisaadiy aladi najama can sayطarati الrumani cala albaxri اlaxmar waxay leeyihin arrinkaa wuxuu u noqonaya qalaanqalkii siyaasadeed iyo burburkii dhaqaale ee ka yimid markii nimanka romaanka ay gacanta ay ku dhigeen badda cas iyo waintiqaal tijaarati alhindi cabra oo marka tijaarada ama beyc mushtarka hindiga meesha marka mariya markii nimankaa meesha yimideen ayay marka soo barakeen marka nimankan mu'arikhiinta waxay rabeen inay yidhahdaan wixii yuhuud soo barakiciyoo keena aljaziira alcarabiya iyo wixii nimankan aws iyo khasraj oo ka soo jeeda qabiiladan azda alyamaniya waa isku hal caamil hal factor oo aan isbedelin weeye hal shay baa soo wada qixi iyagoo dhan waa saydaratu rumaan ilaan rumaan saydaradiisu waxay socotaba dowlat alambaad ma aragtay sham shimaalka markay soo wada qabsadeen oo dhan haddana albaxr axmarna way ku yimideen meel alle meeshii tijaarada hindigu ay mari jirteen way ku yimideen marka taana way u celinayaan walaa yatacaradaan lakiin isma diidaan iskama hor imanayaan lishumuuli ta'hiiri dalika cala الsukaan waxaa laga yaabaa inuu arrinkaa uu wada saameeyey dhammaan dadka meesha degan wa minhum اlأsd waxaana ka mid a qabiiladan hadda aan tilmaano oos iyo khasraj ay ka soo jeedaan alati kana mucdamuha yaskunu khaarija mantiqati sadi ma'rab oo dadka badankooda qabiiladan weyn oo alyamaniya ah badankood waxa ay degi jireen meel ka baxsan biiraabkii hadda aan tilmaana ee ma'raba wla ykfى ana انhiyaara sad min asbaabi التadahur الmadkuur wma caqabahu min tashattuti min xawlahu min sabab waxaana shaki ku jira unan qarsoonayn burburka ku yimid biyoraabka kan inuu keenay asbaabihii ay la burbureen nimanka iyo wixii ka dambeeyo ah inay markaa kala firdhismaan nimanka haddaad arkaysaan wacalaa kullin waxaan leenahay dadkaas way soo qaxeen dhulkana waa looga soo horreeyey oo nimanka yuhuudda ah marka kaga horreeyey ama ha la soo qaxeen meeshii eh, biyoreebkii burburay dartii waa mid ama ha la soo qaxeen asbaab dhaqaale oo ku timid waa arrin kale ama ha la soo qaxeen nimankiis ruumaanka oo say daray waxay doontaa ha noqotee nimankanu iyagu way soo qaxeen iyaguna qax bay ahaayeen meesha markay yimideen wa miman haajara min alasdi alws walkhasraj aladiina istaqaruu biyahriba ila janib alyahuud dadka soo hijrooday qabiiladaa weyn az ka soo hijrooday ows iyo khasrad bay ahayn oo markaa ku sugnaaday yathrib waxayna deris la noqdeen nimanka markaa yuhuudda fa sakana alawsu mantiqaةa alcawaali bijiwaari quraydata wالnadiir nimanka aws waxay degeen meeshan alcawaali lagu magacaabo waa meesha madiina meesheeda fog areada xaramka opposite ah direction kalaad u baxaysa waa meel hadda aad u dhisantay oo runtii aad aad u weyn meeshaabay degeen waxayna deris la noqdeen nimanka reer bin qurayda iyo reer bin nadiir wa sakana alkhasraju saafilat almadiina reer khasrajna waxay degeen meesha hoose almadiina xayu jaawaruu bani qinqaac waxayna deris la noqdeen nimankii binqaqa wa kana diyaaru alawsi akhsaba min diyaari alkhasraj meesha ay deganaayeen nimanka aws oo ah xarat waaqim sharqiya xagga dhulbeernimada iyadaa kaga munaasabsanayd meesha ay degeen nimanka khasraja mima kana lahu aharu fi اlmunaafasati waاsilaac bayna aطarafayn arrinkaa marka wuxuu keenay raada inay ku tartamaan looltan uuna ka dhexeeyo xagga dhaqaalaha iyo wixii lamida iyo xagga siyaasadda labada daraf ilan qoladana waxay degyihiin meel barwaaqo leh qoladana waxay degyihiin meelaan barwaaqo ahayn saa darteed marka isku dhac baa marka jiray ويحدد سديو تاريخa هiجرتهم بcاami ثaلaثمiية ميلادي ninkan sidyo lagu magacaabo oo kitaabkiisa la turjumay caadil zacaytir baa turjumay waxa uu ku xadidayaa nimankan asdiyiinta ama ows iyo khasraj hijradooda inay sanadku markuu saddex boqol oo milaadiga inay soo hijroodeen ثuma sayطaraتهm عalى yathrib في caami أربعمiية اثنين وتسعين markaasay waxaa gacan ku dhigeen nimankan yathriba gacanta way ka marorsadeen nimankii yahuudda meesha deganaa sanadkii markii la gaaray afar boqol iyo sagaashan laba miilaadi walaa shaka ana hamata taxawulaat iqtisaadiya wa sukaaniya xadata lisaalix alcarab waxaan shaki ku jirin isbeddello xagga dhaqaalaha xagga deegaanka ayaa ku yimid oo runtii eh, u wanaagsanaa nimanka carabta ah wa tamahalat fi ziyaadati cadadihim wa harwatihim nimankii carab ee eh, shalay soo qaxay ee yahuudda ka dambeeyey cadadkoodu marka wuu ziyaaday hantidooduna aad bay marka u badatay lakiin waxaa isweydiin lahaa cadadka aws iyo khasraj hadda waan soo fahmnay nimankii eh, yahuudda cadadkooda intuu ahaa cadadka miyaa lahayaa tirogoob gaara ee muujinaya cadadkooda intuu la ekaa nimanka aws iyo khasraj markaa almadina munawara deganaa walaa yuujad ixsaa wax tirokooba lama hayo licadad aws alkhasraj walakin alqabiilatayn lakiin markaan xagga militariga u baxno labada qabiilo qadamata arbacata aalaaf muqaatil liljeish alislaamiy af labada qabiila waxa ay keeneen oo rasuulka sal alla alay wasalam ay soo hordhigeen ciidan ama afar kun oo dagaalyahano ah ayay jeishka islaamiga soo hordhigeen waa goorma اladي dahaba lifatxi makata sanaةa thamaaniya markii dee makaha la furto sanadka sideedaad ciidanka ka soo kala baxay nimankan owsi khasar ay diyaariyeen wuxuu gaarayay afar kun buu gaarayay marka cadadkooda marka ma yareed wax marka isweydiina meeshan waa lasoo wada degay oo waxaa degan awsi khasraj xaggana waxaa degan yahuud oo ka kooban bani qurayda bani qinqaac iyo bani nadiir laa shaka laba qolo aan isku jinsi ahayn oo kasoo kala jeeda laba bulshadood aad iyo aad u kala fog marka loo bao xagga taqaaliidda marka loo bao xagga fakerka marka loo baxo xagga fahamka nolosha aad bay marka u kala fogaayeen waxaan shaki lahayn marka inuu looltan marka imanayo nimankan carabna waxay isku dayeen inay marka dhulka ka soo kacaan oo ay isku dayaan dadkan inay la tartamaan xagga tiro iyo xagga hantiba marka waxaa imanaysa <clears throat> feker waxaa imanaya nimanka yahuudda lagu yiqiin oo ah mu'aamaradii weligood ay maleegi jireen nimankan saanay kor ugu kicin waa inay marka ka dhex shaqeeyaan oo iyaga madaxa isku geliyaan oo isku diraan markay iyaga faraha iska kawiyaan oo iska hor yimaadaan unba iyaguna hawshooda markaa meel marsan karaan waatan marka uu tilmaamayo walaa shaka ana hadihi taxawulaati hadadat aw mahadat lisayطaratihim calى yathriba alati kanat الsiyaadaة fiha lyahuud waxaan shaki ku jirin isbedelada meesha yimid waxay ugu golxaartay in nimanka carabta ah ay gacanta ku dhigaan yathrib oo markaa logaga dambayn jira nimanka yahuudda dominanciga o dhan waxaa iskala nimanka yahuudda lakiin maanta waxaa eh, yimid markii cadadkoodan uu batay hantidooduna ay badatay islaamka wuxuu ku kordhin doonana waa arrin kaleo noo soo socoto waxaa marka dhacday in ilaahay subxaana wa uu qadaray in nimankii ahaa carabta ahaa ay gacan sarreeyaan madiina munawar iyago ku gacan sarreeyaan waqad xaawala alyahuudu addifaaca can tasalluطihim bitaftiiti waxdati alcarabi min awsin wakhasraj waithaarati الshiqaaqi baynahum faaflaxuu fi idkaaءi alcadaawati wa qiyaami alxarbi bayna aljanibayn nimanka yahuudda marka waxay isku dayeen inay difaacaan inay difaacaan awooddoodan ah inay dadka madaxa ka haystaan maxay marka ku difaacayaan inay kala geeyaan oo kala qubaan midnimadii nimankii carabta ahayd owsi khasraj bay fidno dhex dhigeen wayna ku guulaysteen in cadaawa markaa dhex dhigaan waana yani dagaal waxaa dhex maray ba'an wa aakhiru dalika yowma bucaath waxaan ugu dambeeyey dagaalkii bucaath dhacay oo aan ka soo sheekayna qaar ka mida ah sida ibnu athir kami ninka dib ugu laabta wax badan buu marka ka ogaanaya dagaalka ayaa ka dambeeyey waxaa ka dambeya iyaga ka dambeeyey waatan allah subxaana wa tacaala uu leeyahay kulamaa awqaduu naara lilxarbi adfa'aha allah mar kastoo dab ay shidaan oo ay dadka madaxa isku gelin ilah baa damiyey wayascauna fi اlardi fasaadan dhulkana fasaad un wax kale kama shaqeeyaan wallahu laa yuxib اlmufsidiin fi suurati اlma'ida watan allah subxana wa tacala leh nimankaa madaxay isku gelayan waxay diidayaan ilan marka waxaa wax ku hayn kartaa divide and rule marka qayb iyo xukun unba waxaad ku hayn kartaa haddii dadku ay midnimo leeyihiin ama ay urursan yihiin yacni cadow wax kama qaadi karo laakiin haddii la kala jebiyo cadow marka waa inuu qayilo kala jebiyo qoladan xagga ka soo jeediyo qoladan xagga ka soo jeediyo si marka ay ugu sahlanaato iyagoo dhan marka inuu hal darbo markaa la helo waakhiru dalika yowmu bacaath qabla alhijra bihamsi sanawaat dagaalkii bacaath wuxuu dhacay hijrada intaanay dhicin shan sano ka hor xaysu hazama alawsu alkhasraj aws baa waxa ay jebiyeen dagaalka ku jebiyeen nimankii khasraj dagaalka bacaath raggii khasrajiyiinta waa lagu jebiyey maxaa keena marka iyagoo de khasrajiyiintana runtii cadadkooda ma yareen aladiina طaalama غalabuuhm min qibali min qabl litafawuqi quwaatihim calayhim xatى lajaأت اlأws ilى muxaalafati yahuudi bالnadir wa qoraydata fagalabathum fi bucaath yuhuudda markii aws iyo khasraj ay isku dhacaan mar walba waxaa xoog badin jiray khasraj maxaa yeeley khasraj way tiro badnaayeen xagga cadadka iyo cududana laguma gaari karin oo mayan ahayn jeish markaa nimanka owsiyiinta ay u babca dhigi karaan laakiin marka kan maxay sameeyeen nimankii ows waxay taxaaluf iyo heshiis iyo ishgaashaanbuuraysi la yeesheen nimankii yahuudda ee lagu magacaabo bani nadiir bani qurayda ee deganaa xara waaqim ee sharqi madiina munawara kuwaabay markay soo biirsadeen waa sababta keentay markii dagaalkii bucaatha markii la gaaray nimankii khasrajiyiinta marka in madaxa laga garaaco ay ows marka ay gacan sarreeyaan walaakinhum fatinuu marka meeshan aad arkaysaan nuqdadeedan yani ahamiyaddeeday leedahay waa nuqdada labaad oo markaa in la dul istaaga u baahan lakiin waan dhammaystiraynaa walakinahum fatanuu ilى khuطuuraة اlijhaazi calayhim waana dalika yumakinu اlyahuud min isticaadati sayطaratihim calى yathrib laakiin way ku baraarugeen dib danbe ay isku qabteen arrinka kan halista uu leeyahay oo ah halista ay ma aragtaa arrinkan in laga takhaluso yani khuطuurat khutuurat alijhaazi calayhim in iyaga dhan laga takhallusi karo inay halis u yihiin wa ana dalika yumakinu alyahuuda min isticaada saytarati calaa yathrib haddii isjiidjiidka kan iyo dagaalkan ka dhexeeya sokeeye nimanka ows iyo khasradu carabta hadday dagaalka isku sii wadaan arrinkaa wuxuu keenaya dib dambe hogaankii nimanka yahuudda gacanta ay ku hayeen oo ah inay saytarayaan dominance ay ku yeeshaan madiina munawar in dib ugu soo laabto ilan iyaga ka faromaroorsaday iyaga ka gacan dhufsaday iyagoo gacantooda marka soo galay hadday iyaga isjiijiidaan soo maha hogaanku wuu laabanaya dibbu wuxuu uga laha nimanka yahuudda way ku baraarugen marka nimanka carabta dib ay isku qabteen maxay sameeyeen marka lidalika sacow ila almusaalixati macahum waxay marka u xakliyeen inay heshiis isku soo dhex dabaalaanoo ay heshiiyaan bal ina aljaanibayn itafaqaa cala tarshiixi rajuli min alkhasraj labada qolo waxa ay ku heshiiyeen inay rashaxaan oo murashax ka dhigaan nin iyaga ka mida ah ay boqornimo ugu caleen saaraan oo lagu magacaabo cabdullahi bnu uban salool ninkaabay waxay yihahdeen ninkan madax noo noqdo alladii waqafa maca ahlihi cala alxiyaadi fi bucaas ninkaa oo la sheegay inuu la saftay reerkiisa uu la saftay dagaalkii markii bucaaf uu dhacay len khasraji buu ahaay liyakuuna melikan cala yasrib ninkaabaa lasoo diyaariyey la rabay in loo caleemo saaray inuu boqor ka noqdo almadina munawara mima yadulu calى tamakuni اlcarabi min almuxaafadati calى quwatihim arrinkan wuxuu muujinayaa sida ay carabu ugu suurtowday inay ilaaliyaan awooddooda iyo wa tafawuqihim calaa yahuud ayna ka adkaadaan oo ka gacan sareen nimanka yahuudda bacda yowm bucaath haddii sida ay kusii socon lahaayeen yahuudda waxaa suurtagal u noqon lahaa inay nimankan markaa dhulka ay mariyaan maamulkana gacantooda marka uu galo laakiin markii ku baraarugay bay waxay yidhahdeen aan hogaamiye samaysano cabdullahi ibn ibn salool waa ninkan munaafiqa aad ogaan doontaan mar dambe taariikhdiisa biidni illahi subxaana wa tacaala ninkaabaa loo diyaariyey loo caleemo saaray inuu marka boqor noqdo walaa shaka ana waqaaci ayaami alcarabi bayna alaws walkhasraj waxaan shaki ku jirin dhacdooyinkii dhex maray aws iyo khasraj walladat shucuura bilmuraarati cinda aarafayn waxay dhalaysay labada qolo dhankoodaba yani arrin aad iyo aad u qaraar inay tahay in dagaalka uu sii socdo wa qawiyatan fi lcayshi bihuduu'in wasalaam iyo jacayl weyn ay u qabaan inay noolaadaan oo nabad iyo nabadgelyo ku wada noolaadaan wa hada shucuur dareenka kan marka abuurmay kaana yuraafiq istiqbaala yasriba lii alislaami xaamilan macahu bashaa'ira ata'ahi walisalaam waa waxaa keenay in ree yasrib ay soo dhoweeyeen islaamka maxaa islaamku wuxuu xambaarsan yahay walaalayn dad kale walaalaynaya wuxuu xambaarsan yahay nabadgelya dadka lagu soo dhex dabaalayo waa waxa u gogol xaaray inay si sahlan islaamka u aqbalaanoo waxaa meesha muuqatay inay jirto baahi aad u daran inay u qabeen mabda iyagoo dhan walaaleeya oo wada hareeya oo hal dallaayad soo hoosgeliya oo ka wada dhigi dad meel markaa ka soo wada jeeda mabda waxay u baahan yihiin ka soo horjeeda mabdii hore marka kala qubaya wuxuu yidhi markaa caaisha hadlaysa waxay tidhi waqad cabarat السayidatu caaishaةu radi allahu canha way ka hadashay can ahari اlxuruubi wاlmunaasacaati fi iqbaali ahli اlmadinati cala اlislaami biqowliha raadka dagaalada iyo xurgufyada ka dhexeeya ows iyo khasraj ka dhexeeya sababta raadka uu ku lahaa iyo khayrka uu usoo jiiday in ahlulmadiina islaamka aqbalaan waxay tidhi kana ywmu bacaath yowma qadamahu allahu lirasuulih waa maalin ilahay subxaana wa tacaala usoo hormariyey nebigiisa moxamed sal alla alay slam faqadima rasuulu lahi sal ly sl nebiga sal ly slm wuxuu yimid madiina munawara lugaha uu soo dhigay waqad iftaraqa mal'uhum iyagoo urursanaantoodu ay kala qubatay wa qutilat sarawaatuhum wa jurixuu raggooda sharafta lehna inta la dilay oo markaa la dhaawacay qadamahu allahu lirasuulih ilahi subxaana wa tacaala waxau hadiyo ahaan ugu soo hormariyey rasuulkiisa moxamed sal alla alay wasalam fii dukhuulihim alislaama iyadoo sabab looga dhigaya dadka marka inay islaamka soo galaan waxaan u baahannahay inaan dul istaagno saddex qodob qodobka ugu horeeya wuxuu la xidhiidhaa bulshooyinkan meesha isugu yimid ee isku asal maaha oo qolo walba markay meel gaaray ka timid wa maca daalika waxaa suurtagal noqday in meel la wada dogo oo danta gaar ama midda guud markaa laga wada shaqey waxay ahaataba waxaa kaloo meesha muuqata in la isweydaarsaday wax alle wixii khibraada qolo walbaba meeshii ay ka timid ay kala timid hadday noqon lahayd dhanka yuhuudda marka loo baxo wax alle wixii ay markaa xambaarsanayn engineering ha noqoto wax alle wixii agriculture oo beera ha noqoto wax alle waxay hayeen bay meesha lasoo shir tageen oo meesha keeneen carabna waxaa loogu tegay suugaan iyo gacan furnaan iyo iyo mujtamacooda oo ahaa bulsho markaa qabaliyada ah, ku salaysanoo qabyaali intuba markaa waa la iswadaarsada waxay ahaataba arrinka kale ee markaa eh, haddana eh, baraarujinta mudan wuxuu yahay ilaahay subxaana wa tacaala wuu hayn karay nimankii aws iyo khasraj iyagoo sharaftooda leh ba waxaa lagu hayn karay meeshii marka ay deganaayeen liamri ma buu yidhi ninkii gabyaag ahaa jadca qasiirun anfa qasiir sanka iskama jareena arrin baa keenta buu yidhi nimankan inay meesha yimaadaan ilaahay subxaana wa tacaala asbaabta uu keena waxaa ugu muhiimsan kow horta kow in darsi loo laqino maadaama ilaahay subxaana wa tacala kumadax adeygeen ilaahayna weli wama allaahu bidallaamin lilcabiid ilahay subxaana wa tacaala ma dulmiyo addoommadiisa ilahay addoommadiisa ma dulmiyo ayi nooc oo cadaab dhaco wuxuu ku yimaadaa bimaa kasabat aydiina waxay gacmaheennu marka ay geysteen walidalika waxaa noo iman doona maalmahan soo socda biidn illahi subxana qaswat uxud marka la gaaro aw lama asaabatkum musiibatun qad asabtum midlayha qultum ana hada qul huwa min cindi anfusikum in allaha cala kuli shayin qadiir markaad idinku dhib aad dhiga dhigtaan oo dhib aad geysateen miyaad isweydiinaysaan waxaan halkay noogaga yimaadeen min cindi anfusikum idinkaa keenay idan ilaahi subxana wa tacala addoommadiisa ma dulmiyo nimankan waxaa la yidhi meel baan u dejinnay dhul barwaaqaan u dejinnay waxay doonaan bay cunayaan beerahooday beeranayaan xoolahooday raacayaan wax kasta isugu aadan waxaa la yidhi marka baldatun tayiba waa kan dhul wanaagsan wa rabbun hafuur rabban caabuda intaa un keliya la imaada yani dembi baa idinka dhici doona wa rabbun hafuur baa meesha jooga maxaa ka wanaagsan marka waxaad doontid cun oo cad nolol iyo ammaanna ku noolow haddii bini aadan baa tahay khalad uu kaa dhaco meelaad higsataad u carartaa jirto rabbulcaalamiina dembi gacmaha un taago ilahi subxana wa tacala waa dhaafaya kadib faacradu way jeesteen markay jeestaan oo allah subxaana wa tacala sayl alcarib ilahi wuxuu ku cadaabaa dabayl wuxuu wax ku cadaabaa biyo wuxuu wax ku cadaabaa seefo oo la isugu dadka wuxuu wax ku cadaabaa xabado oo dadka la isugu wuxuu wax ku cadaabaa allah subxaana wa tacala dhagxaan samada ka daadsa wuxuu ilahi wax ku cadaabaa maaragtay dabay dab qabsada dadka o dhan ilahi subxaana wa tacala wuxuu ku cadaabaa faaqraynaa baynahum alcadaawata walbagdaa cara iyo isnacayb iyo isdiidis iyo iyadoon la is inta waxay ka mid yihiin sunuuf alcadaab marba qolababa waxbaa u diyaarsan qoloba nooc baa lagu cadaabaya innaga waxaa inoogaga beegnaa eh, cadaabkii ilaahi subxaana wa tacala noo keenay waxaan ka qaadanay intaasoo qaybood waxaan ka qaadanay atamazuqi ku yimi ree waana la kala firdhiyey waxaan ka qaadanay faaqraynaa baynahum alcadaawata walbaqda in ilaahi subxaana watacala una dhex dhiga caro iyo eh, laabta wuxuun aan isugu qaadno waxyaabaha ilaahi subxana wa tacala waxaa nagu ciqaaba waxaa ka mid a ah, in saytarada iyo maamulkeena gacanta loo geliyay quwaa shisheeye ah waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu dadka ku ciqaabay cadow baa imanaya buu rasuulka sal alla alay wasalam bannaysanaya wax alla wixii dadku ay leeyihiin shay kastoo caagan adugu aad ilaalin jirtay oo aad gacmaha ka ilaalin jirtay buu cadowga markaa ku duldukaynaya oo markaa suu doona uu ka yeelaya intaba ilahay subxana wa tacala marka waa nagu ciqaabay nimankaa marka meesha ilaahay subxaana wa tacala markuu mariyey innagana runtii waa inaan contaxiska aan kala baxno duruus marka ahmiyaddooda leh haddana waxaa la yidhi nimankan markay meesha yimaadeen waa ay dadaaleen maadiga waa laga soo tegay waxaad u timid bulsho cusub oo kaa tiro badan oo aqoon iyo dhan kasta marka loo baxo wax kastaga kaaga leh tartan bay galeen tartankooda muxuu noqday cadad ahaan qolyahan say ula mid noqon lahayn thaqaafo ahaan say ula mid noqon lahaayeen siday ula tartami lahayen qofkana waxaa loo bahay markaad bulsho cusub aad ku soo biirtid inaad tartan aad geshid oo noloshaadii hore inaad aadan keliya aadan ku socon hore u soco yani meeshan khaasatan eh, bulshadeenan meelaha eh, dadkeenan meesha yimid oo kale waa in dhanka haqaafada eh, dhanka tacliinta dhanka siyaasadda dhanka fakerka dhanka iqtisaadiga ah dhan walbabaod inaan u xaqlina wey oo noocan ma calaqal dadka aad la degan tahay fifty fifty la noqo aadan noqon marginalised nation ha noqon mid markaa muhamash ah oo aan la tirsan ha noqon walidalika su-aalaha la isweydiye waxaa ka mid a badanaa markii case uu yimaadaba oo lasoo tarxiyo case yar markii maanta lasoo darxiy waxaa laisweydiiyaa isweydiiyaa yani shayga keliyoo la bila ama su-aasha ugu horrayso timaada waxay tahay war waxaa kan see loo xaliya waxay ila tahay maanta haddii muslimiintu ay wujuud lahaan lahaayeen fi oroba ama kayaan la taaban karo hadday leeyihiin oo dad isku duuban hadday yihiin oo markaa noocan awooddooda la taaban karo maanta oroba xijaabna kama hadasheen walaa khimaar baydan ka hadasheen walaa wajidood bayna ka hadleen laakiin mujtamaca lala hadlay waa dad marginalisle markaan adigu waxba aadan ahayn oo aadan lahayn nin kuu doodo oo aadan lahayn nin iqtisaadka yaqaan oo fikriyan aadan u dhisnayn oo adiga gacantooda aad ku nooshahay in lagu tirsado marka maaha marka sida doonoo lagaa yeelaya idan meesha keliya waxaa kaloo fahmi kara waa maxay ninka aanan muslimka ahayn ee cadow ku ah wuxuu fahmi karaa inaad kala hadashid hal meel hal meel buu fahmi karaa wuxuu fahmi karaa markaad kala hadlishid businesskaad kala hadashid markaad kala hadashid dhaqaalaha u kala hadashid walidalika abu dar radi allahu canhu markuu masjidkii intuu soo galay uu yihi laa ilaha illa allah moxamedun rasuulullah inta la garaacay oo dhulka la dhigay haddana mar kale intuu istaagaa la garaaca dhulka la dhigay haddana mar kale intuu istaagaa la garaaca dhulka la dhigay saddexda jeerba waxaa badbaadinaya alcabaas weli aanan muslim ahayn alcabaas howl kale ma adeegsan awood ma adeegsan niman ma soo guban bolitihi ma wicin alcabaas hal shay buu kala hadlay wuxuu yidhi khaatabahum fi lxisi atijaari war wuxuu yidhi dad bayc mushtara baa tihiin ninkanna khafaar marin tijaareed oo khawaafishiina meeshay mari doonaan beri maxaa samayn doontaa farxay ka qaadeen idan bimacnaa ninkan meesha keliya uu ka boqo waa marka uu arko bulshada meesha joogta inay dhaqaale ahaan aad iyo aad dad isugu duuban ay yihiin socially ay dhisan yihiin economically dhisan yihiin politically dhisan yihiin marka la arkaa qiimo marka lagu yeera biidn illahi subxana wa tacaala arag waxaan hadda qawaaniintan la qaatay ee ah la xidhiira masalada niqaabka iyo wixii la xidhiira waxaa deris ah faransa iyo switsera deris way yihiin waa switzerland faransa waa deris wax u dhexeeya ma laha saasa isaga dhex gooshaysa wamaca dalika qaanuunka wuu ka shaqaynaya faransa switzerland kama shaqayna switzerland muxuu kaga shaqayn waaya waxay leeyihiin ay noo sheegeen dadka meesha degan joornaaladan kusoo qoreen waxay leeyihiin dadkan waxaa noo yimaada intaasoo kunoo caraba ah. intaasoo milyan bayna soo geliyaan oo dollar baa soo gala sanadkii haddaan arrimahaas ka hadalno carabtii dalxiiskahayda ka imanaysa khaliijka o dhan way istaagayaan mar hadday istaagaan dhami cushirkeena wax soo gelaya marka inaan ka hadalna ma wixii la doona halla xerto jilbaabkaad doontaan xerta ninkan muxuu fahmi karaa hal shay buu fahmi karaa marka adiga waxaad qiimo yeelanaysaa amaba wujuudkaaga la ictiraafaya inaad jirtid qof bini aadam inaad tahay marka lagu arko waxaad ku jiri lahayd inaad muujisid oo ah cala alaqal dhaqaalihii meesha la imow siyaasaddii meesha la imow fakerkii la imow laakiin dad iyagu markaa kala daadsan oo ninna inta u jeeda midna inta u jeeda way adag taha marka ummaddu markaa in markaa waxay doonto markay gaarto arrin kale ogow si kasta haddaad hore u dhaqaaqdid waxaa keliya ummad loogaga adkaan karaa hal shay ummad waxaa looga adkaan karaa haddii midnimadeeda lakala dhantaalo inta ummadu ay midnimo u sacyinayso u xaklinayso oo dadku ay isku duuban yihiin ay iska ilaalinayaan waxaan kala qubashada waa marka keliya ummad la dhihi karo riyaaday gaari kartaa poynirin gaari kartaa idan arag fi taarikh dib ugu laabo mar kasta oo dadka muslimiinta meel isugu yimaad waa la kala geynaya ama shaydaan warka ha keeno a niman munaafiqiin ha keeneen ama niman kufaara ha keeneen ama cadow kale ha keeno nimankan yahuud arka owsi khasraj dagaalkii bucaad waxaa ku dhintay rag waaweyn baa ku dhintay akaabirta khayr baa ku jira inay dhintaan waa sidii shalayna loo soo sheegay maxaa yeelay waxay arrinkaasu uu ka qaada wax alla wixii qadxa ah ee wadada dariiqa dacawiga hortaagna ayuu runtii u gogol xaaray run ahaantii faa'ida marka ku jirta lakiin dad fara badan ay meesha ku waayeen maxaa keenay marka dagaalka bucaaf waxaa ka dambeeyey niman yahuuda ah ka dambeeyey madaxay isku geliyen waxay yidhahdeen xalka keliya ama dariiqada keliya aan ku maamulin karin almadiina munawara ina madax marka isku gelin markay iyaga isdagaalaan ay isku mashquulaan oo midnimo ay waayaan oo midkood midka kale u aamini waayo oo dadku ay isalaami waayaan oo qolaba qolada kale marka ay ka cuudubilaysato marka meeshaa la gaaro ayaa marka la maamuli kara dividan rulena waa qaacido weligeed isticmaalku marka ku shaqayn jiray waa tan maanta lee nagu haya innaga haddaan nahay bulshada soomaaliyeed ama kuweenan waddanka aan ugaga soo tagna ha noqod ama kuwa meeshaan joogaan ha noqdo yani meesha doonaan ha noqdeen yani ninka soomaaliga maanta waxaad moodaa kelmadda keliya uu dhegaysanaya inay tahay kelmad ka timid xagga shisheeyaha inay ka timid markay ka timaado ninka qarbiga markay ka timaado unbuu dhegiisa marka u furi karaa waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ama qof kastoo soomaaliya wuxuu xalkeena uu ku jiraa shay-un waaxid nimankan ows khasrad laba shay baa xaliyey probleemkooda waxaa xaliyey kow inay ku baraarugeen quwadda shisheeye inay ku baraarugeen cadowgooda inay ogaadeen in la rabo in iyaga lakala dhantaalo midnimo loo diidanya markay baraarugeen fatinu buu sheekha ku leeyahy ilaa khutuurati alijhaazi calayhim markay baraarugeen ayay ko horta hoggaanka dib usoo dhusteen waa mid arrinka labaad waxaa xalliyey al-islaam labadaas shay maanta waxay dawo u noqon kartaa biidn اllahi subxaana wa tacaala qadiyatu الsumaal biidn illahi subxaana wa tacala oo islaamkiina waa la hayaa laakiin camalfal buu u baahan yahay islaam baarkin garaysan oo quluubta ku baarkin garaysan ama sokor quluubta iska dhex fadhida oo macaankeedii weli aanan lagu rogin jirka ayaan marka xambaarsanna waxay u baahan tahay in laga shaqaysa islaamka laga shaqaysa u baahan yahay hadihi waxda alamr aلthani waxaan u baahanaa inaan fahamno ana alkhayr cadowgu waxaan shar ahayn nooma wado khayr nooma wado marka in la fahmo wey labadaa nuqdo markay naga daadegto ayay bulsho markaa dhaqaaqi kartaa contextkan madiina wax fara badan oo markaa naga qusaya ayaa jira waxaan u gudbi doonaa biidn illahi subxaana wa tacaala mar haddaan nidhi alxal huwa alislaam idan sidee islaamku u saameeyey bulshadii deganeed almadiina almunawara ee una ugaga dhigay bulsho markaa madaxeedu markaa sarreeyo oo markaa dadku ay ka dambeeyaan wailaa huna wabillahi towfiiq